alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed faslun sheekhu waxau ihi raximahullah walyaxdar kula alxadari min qasdihi takhiira bikasrati almushtaghiliina calayhi ha ka digtoonaado digtooni dhammaanteed min qasdihi qasadkiisa uu qasdaayo adtaksiira farabadin uu badiyo bikasrati almushtaghiliina calayhi kuwa ku mashquulsan ee bimacnaa wax ka qaadanaya inay farabataan waalmukhtalifiina ilayhi kuwa ku soo noqnoqonaya cilmi u soo doonanaya inay farabataan oo shacbiyad badan uu yeesho muraadkiisu waa inaanu ahayn yacnii jamac badan aad yeelatid oo dad badani adiga ha kuu yimaadaanoo yacni ruux shacbiyad badan oo dad badani ku xidhan yihiin noqo muraadkiisu waa inaanu ahayn walyaxdar min karaahiyati qiraa'ati asxaabihi calaa hayrih ha ka digtoonaado min karaahiyati qiraa'ati asxaabihi cidda isaga asxaabtiisa aha cilmiga ka qaadan jirtay inay ku akhriyaan inuu karaahiyeysto ha ka digtoonaado calaa hayrihi cid kale ay ku akhriyaan bimacnaa ardaydii cilmiga ka qaadanaysa inay cid kale u tagto oo yaduna ay cilmi doonayso inay ka soo faa'iidaysato taa yaanu nicin aanu is odhan muxuu hebel ka doonay hadduu adiga wax kaa baranayey muxuu kaaga tego hebel kale ka doonay waa adiga kula joogo waliyaxdar min karaahiyati qiraa'ati asxaabihi calaa hayri cid kale inay wax ku akhriyaan inuu noco ardaydiisii waa inuu ka digtoonaadaa oo minman yuntafacu bihi qayd baa ku xidhan qayrkaasoo ka mida cid lagu intifaacayo cid lagu dhibaatoonayo ma soo gelayso cidaan waxba laga faa'iidaynoo cilmi aan lahayn oo jahalo ahina ma soo gelayso cilmiba haba lahaadaanbe cid waxa weeye luminaysoo yacni dalaal iyo baadi markaa u laqimaysa yacni waa ku dhibaatoonayaa kaasoo kale waa lala nacayaa laakiin cid lagu intifaacayo oo aan bidca iyo khuraafaad iyo abaatiil yacni markaa aan u laqimayn oo aan markaa waxa weeye baraynin la cilmigiina garanaysaa oo lagu intifaacayo waa inaanu la nicin inuu wax ka qaato oo wax ka soo barto wa haadihi musiibatun yubtalaa biha tani waa musiibo yubtalaa biha lagu imtixaano bacdu almucallimiina aljaahiliin mucallimiinta yacni jaahiliinta waxba garanaynin qaarkood baa markaa lagu imtixaanay arrinkaas wa hiya dilaalatun bayinatun min saaxibiha calaa suu'i niyatihi wa fasaadi tawiyati waa wax caddaanoo ku tusinaya yacnii ruuxa sidaa u saaxiibka ah niyadiisii inay xun tahay wa fasaadi tawiyati yacni qalbigiisuna inuu xun yahay tawiyada waxaa loo jeedaa qalbigaa loo jeedaa altawiya waa damiirka waa qalbiga yacnii qalbigiisu inuu xun yahay niyadiisuna ay xun tahay waa calaamad cad oo ku tusinaysa weeye bal hiya xujatun qaaticatun calaa cadami iraadatihi bitacliimihi wajha allaahi tacaala alkariim ka soo guurtaase waa xujo markaa qaatica ahoo go'an oo yacni ku tusinaysa inaanu uga jeedin barista uu cilmiga cid baraayo inuu wejiga ilaahay inaannu uga jeedin waa calaamad ku tusinaysaa waa xujo qaatica oo cad weeyan buuli fa innahu low araada allaha tacaala bitacliimi sababtuna waxay tahay hadduu ilaahay uga jeedi lahaa ilaahay dartii hadduu uga jeedi lahaa baristiisa uu cilmiga cid baraayo lamaa kariha daalika taama neceen oo in cid kale cilmigii laga qaato oo qumman yacni ma naceen bal qaala linafsihi wuxuu odhan lahaa oo naftiisa ku odhan lahaa ana aradtu ataacata bitacliimihi waqad xasalat anigu waxaan uga jeeday ee ateecitaan baan uga jeeday beristiisa aan cilmiga baraayo taacadiina waa xasisho ilaahay waa ku ateecay wa huwa qasada biqiraa'atihi calaa gayri ziyaadata cilmin isaguna wuxuu uga jeeday akhrintiisa uu cid kale ku akhrinayo cilmiga ka sii siyaadsanayoo qaadanayo ziyaadata cilmin cilmi dheeraad uga jeeda yani cilmigii inuu cid kale ku sii akhriyo isla wuxuu uga jeedaa cilmi kororsi falaa cataba calayh canaani korkiisa ma saara yacni saasuu odhan lahaa buuhi waqad rawayna ama waqad ruwiina waqad ruwiina waxaa naloo soo wariyey fii musnadi alimaami almujmaci calaa xifdihi wa imaamatih imaamkii musnadkiisa almujmaci lagu ijmaacsanaayoo laysku waafaqsanaa calaa xifdihi wa imaamatihi xifdigiisa iyo qaybisiisa cilmiga u qaybsanaa ee xaafid ahaa iyo wa imaamatii imaamnimadiisaba la ysku waafaqsanaa abi muxamedin addaarimiy abuu muxamed addaarimi raximahu llahu tacaala waxaana loogu soo wariyey can caliy bni abi taalibin laga soo wariyey radia allaahu canhu annahu qaal inuu yidhi yaa xamalata alcilm kuwii cilmiga xambaarsanaayow icmaluu bihi cilmiga ku camalfala fa innama alcaalimu man camila bima calim maxaa yeelay caalimku wuxuu ahaaday oo qudha man camila kii ku camal falay bimaa calima wuxuu aqoonsaday oo gartay kii ku camal falay weeye waa kii caamilka ahaaye cilmigiisa ku camal falay kaasunbaa caalim ah wa waafaqa cilmahu camaluh cilmigiisana uu waafaqay camalkiisu oo camalkiisu iyo cilmigiisuna aanu kala duwanaane camalkiisu wuxuu waafaqaya cilmigiisu waafaqayaa wa sayakuunu aqwaamun yaxmiluuna alcilma waxaa jiri doona dad cilmiga xambaarayaa jiri doona dadkaa cilmiga xambaarayo laa yujaawizu taraaqiyahum cilmigu aanu ka gudbaynin kalxamahooda aanu ka gudbaynoo hoos ugu daadegayn yacnii carrabka iyo afkunbay wax ka daldalayaan wax afka baarkiisa ah hoos uma daadegsana oo qalbigooda cilmigii ma gelin yukhaalifu camaluhum cilmahum wuxuu khilaafayaa camalkoodu cilmigoodu khilaafayaa waatay qaarkood yidhaahdeen yacnii khud bicilmii walaa ta'khud bicamalii cilmigayga qaado camalkayga ha qaadanin camalkayga ha qaadanin oo dan ha ka geline cilmigaan kuu sheegayo qaado waxaa taa keensaday camalkiiyo cilmigii baa iskhilaafay wa tukhaalifu sariiratahum calaaniyatuhum ayna khilaafayso sariiratahum sirtoodiiyo waxa markaa u qarsooni calaaniyatuhum waxa ay muujisanayaan ay khilaafayaan sirtooda iyo waxay siraysanayaan yejlisuuna xilaqan waxay u fadhiisanayaan goobooyin iyo xilqaday u fadhiisanayaan xalqado ayay u fadhiisanayaan yubaahi bacduhum bacdan barhkoodba barhka kale u faanayaan barhkoodba barhka kale u faanayaan anaa kaa jamac badan iyo anaa kaa jamac badan xataa ina arajula layaqdabu calaa jaliisihi an yajlisa ilaa gayrihi wa ilaa marka waxaweye ninku uu cadhoonayo calaa jaliisihi kii la fadhiyu u cadhoonaya oo muxuu ka cadhoonayaa an yajlisa ilaa hayrihi wa wuxuu ka cadhoonayaa min an yajlisa ilaa gayrih cid kale inuu la fadhiisto wayadacahu isagana ka tago ulaa'ika laa tascadu acmaaluhum fii majaalisihim kuwa camalladoodu ma korayaan xaalay markaa camalladaasi ku sugan yihiin fii majaalisihim fadhiyadooda ay ku sugan yihiin tilka taas ah ma korayso ilallaahi tacaala xagga ilaahay uma korayso bimacnaa camal wanaagsan baynay ahayn baa laga tilmaamaya waayo camalka wanaagsanba xagga ilaahay u kora ilayhi yascadu alkalimu altayibu waalcamalu asaalixu yarfacu asarkan sheekhu istinaas buu isaga soo arooriyey ha yeeshee sanadkiisu waa daciif oo waxaa ku jira yacni bishr ibnu salmi ayaa ku jiro munkarulxadiis ah waxaa kaloo sanadka ku sugan suwayr ibnu abi faakhita oo isaguna matruuk ah saas aawoodee waa daciifun jiddan laakiin macnaha uu tilmaamayaa waa macno sax ah waqad saxa can alimaami ashaaficiyi raximahu allahu tacaala annahu qaal asarka imaamu shaafici ayuu ku khatimay sheikhu oo wuxuu yidhi waqad saxa waxaa ka asaxay can alimaami shaaficiyi imaamu shaafici raximahu allahu tacaala ilaahay ha u naxariistay annahu qaala wadidtu waxaan jeclaaday anna hada alkhalqa in khalqigan oo dhammi tacallamuu hada alcilma cilmigan ay bartaan baan jeclaan lahaa yacnii cilmahu wa kutubah wuxuu u jeedaa cilmigiisii cilmigii shaafici iyo kutubtiisii buu u jeedaa calaa an laa yunsaba ilaya xarfun minhu waxaan jeclaan lahaa intay cilmigaa bartaan inaan xaraf cilmigaa ka mida lay nisbayn baan jeclaan lahaa hadda day waa tamaamu likhlaas dadkii wuxuu la jecel yahay khayr oo cilmiga uu hayo oo dhan dadku inay wada og yihiin oo wada yaqaaniin buu jeclaan lahaa haddana in isaga lagu ammaano oo isaga loo nisbeeyo ma jeclee waxaan jeclaan lahaa buu yihi xaraf ka mida inaan lay nisbayn nafcigiina dadka inuu gaadho isagina aan loo nisbayna camalkiisii uu noqdo mid ilaahay uu thawaabun kaga doonaayo taasuu markaa jeclaysanaya asarka bayhaqi ayaa wuxuu ku soo warinayaa manaaqib shaafici abu nacaym baa xilyat lawliyaa ku soo warinaaya ibnu xibbaan baa wuxuu ku soo warinayaa yacni kitaabkiisa saxiixa ah altaqaasim walanwaac marka imaamu shaaficina waa ka suganta weliba marka waxa weeye ibnu xibbaan markuu asarkan soo aroorinayo saddex hadaloo shaafici leeyahay oo saddexduba la yaab leeyihiin ayuu marka halkaa ku keenaya waa saddex hadaloo cajiib ah waanu ammaanayaa saddexdaa hadaloo wuxuu odhanayaa saddexdaa hadal oo shaafici uu yidhi hortii cidima odhan cid ka xigatay mooyaane cid kalena kama daba odhan mid waa kan waa hadalkan midna waa hadalka markaa uu yidhi maa naadartu axadan fa axbabtu an yukhti'a weligay qof lama doodin oo ma jeclaysan in qofkaasi gefo yacnii qof kastaan la munaaqashoonayo ama la doodaayo waxaan jeclaysan jiray inuu asiibo oo sida saxdaa uu ku hadlo saasuu usoo naqlinaya culammada qaarkood waxay u soo naqliyaan inuu weliba ku daray walaa ubaali adahara alxaqu min lisaanihi am min lisaanii uma aaba yeelo uma kala jecli sida saxdii macarabkaygae ka muuqatay oo ka dhacday oo anigaa saxda sheegay mise isagaa sheegay ma kala jecli hadduu saxda isagu sheegana waa raacayaa anoo raalli ku ah haddii saxda anigu aan sheegana dee waxa weeye yaduna waa la mid marka xaddu daat yacni daatadiisa iyo naftiisa dheefteedii inaanu dan ka gelayn ayaa ka muuqata hadalka saddexaad wuxuu yahay ee ibnu xibbaan soo aroorinayo haddii aan hadal idhaahdo oo aragtaan xadiis nebi oo khilaafsan hadalkayga ka taga xadiiska nebiga qaata laakiin taa dambe culamo kaloo laga soo naqliyeyba waa jiraan laakiin ibnu xibbaan isagu wuxuu tilmaamay inaan looga horrayn inaan looga horrayn buu tilmaamay wuxuu sheikhu tilmaamaya calaa kulli xaal yacnii ruuxii cilmigii markuu cid baraayo waa inaanu markaa kootaynoo ciddii kale ay ku intifaaci karaan dalabatul cilmigu ee qumman ee cilmigana garanaysaa inay ka faa'iidaystaan waa inaan u diidayn yacni tasawuf looma baahna suufiyadu maxay yidhaahdaan waxay yidhaahdaan almuriidu bayna ashaykhayni kaalmar'ati bayna azawjayn ardayga laba shiikh ka dhexeeya wuxuu ka dhigan yahay bay yidhaahdeen yacnii oori laba nin ka dhexaysa miyay dhici kartaa gabadh in la wadaago markaa ma suuragal ah bay yidhaahdeen in waxa weeye ardaygu laba shiikhoo kala duwan inuu markaysaga marba mid u tago ta noocaasi waa tariiqo qaldan sax maaha waxay culammadu odhan jireen idaa aradta an tacrifa khata'a mucallimika fajlis ilaa hayrih haddaad doonto inaad garato waxa markaa mucallimkaagu ku gefsan yahe oo ku qaldan yahay cid kalena dhegayso culammadii horea laga soo naqliyey waxaan filayaa abu daawuud asijistaani inuu ahaa marka waxay ahaayeen culammadii akaabirta ahaayee qummana qaaran marka ardayda kootayn bay ahaayeen oo marba majlis ay tagaan oo marba shiikh u tagaan oo cilmiga ka soo faa'iidaystaan oo ka soo qaataanoo inay cid kale u tagaan oo cilmi ka soo qaataan qaar aan nacayn bay ahaayeen bale dadaalka uu dadaalayo qaar ku farxayay ahaayeen taasina waxay tilmaamaysaa tamaamul ikhlaas bay tilmaamaysaa laakiin ciddii la og yahay inuu ku tadarruraayo dhibi uga imanayso oo ardaygii waxa dhici karta waxyaalo badan ma kala saari karo haddii la yidhaahdo waxa weeye waad iska soo dhegaysan kartaa cid walba oo waxaad tihi ha kanoo wadaad ma tahay oo waxa weeye ku kastoo wax sheegoo kitaab kala bixiyaba iska dhegaysa haddii la yidhaahdo de waxa dhici karta waxa weeye inuu marka dambe yacnii inuu lumaa suuragala qaar baa laga yaabaa inay u taqriiriyaan hadday doonaan shirkiyaad oo ay yidhaahdaan waa mustaxabo way bannaan tahay oo dhibi kuma sugna waxaa la yidhahdaa tawasul baa la yidhahdaa wuxuu taqriirinayaana waa wax markaa shirki ah qaar baa laga yaabaa markaa bidac muqallada inuu u taqriiriyo oo caqiidatulkhawaarij markaa hadduu doono u taqriiriyo oo uu yidhahdo waxa weye waa sax waa caynulxaqi marka ciddii waxa weeye uu ku tadarruraayo oo dhib uga imanayso yacni waxa weeye waa in markaa looga digaa laakiin ciddii uu ku intifaacayo sidaa shiikhuba sheegay waa in markaa waxawayan aan loo diidan laga kootayn taasina waxay noqonaysaa tamaamulikhlaas waana inaynu karaahiyeysan shiikhuu wuxuu yidhi faslun wa yenbagii lilmucallimi an yatakhallaqa bilmaxaasin alatii warada asharcu biha waxaa u habboon mucallimka an yatakhallaqa inuu ku akhlaaqoobo oo ka akhlaaq yeesho bilmaxaasini waxyaalihii wanaagsanaa allatii warada asharcu biha taasoo uu ku soo arooray sharcigu waalkhilaali alxamiida iyo khasladaha wanaagsan khilaal waxaa laga tilmaamayaa waa sifaadka iyo khasladaha wanaagsan weeye waa jamcu khalla wa shiyami almardiya iyo dabeecadaha laga raallida yahay ee sharcigu ka raallida yahay baa loo jeedaa allatii arshada ilayha taasoo sharcigu dadka ku hanuuniyey oo min azahadati fi dunya adduunyada in laga zaahido ah adduunyada in laga zaahido bimacnaa laga dheeraadoo aan la ysku taxallujinoo faraa'idda iyo diinta lagaga mashquulin iyo wataqalluli minha adduunyada in la yaraysto laga maarmi maayo kolley laakiin in la yaraysto intii la awoodi karo oo aan laga daba dhicin wa cadami almubaalaati biha wa biahliha inaan loo aaba yeelin oo la danaynin adduunyada wa biahliha iyo ehelkeeda inaan la danayn ehelkeeda waxaa looga jeedaa dadka adduunyada ka daba dhacay wasakhaa'i waljuud zahaadaday ku cadfan tahay oo wasakhaa'i deeq ahaatay waljuud iyo deeq waa isku dhow yihiin waa mutaraadifaan wa makaarim alakhlaaqi akhlaaqda kuwooda wanaagsan ahaatay wa talaaqati alwajhi wejiga furan ahaatay oo weji furan markaa in lagu sifoobo min ghayri khuruujin ilaa xaddi alkhalaaca yadaan loo baxaynin yacni markaa xad yacni xishood darra aan loo baxayn waalxilmi iyo dulqaad ahaatay zahaadadii bay ku cadfan tahay wa sabri iyo sabir ahaatay watanazuh iyo iska ilaalin ahaatay can dani'i liktisaabi yacni kasabyada iyo shaqooyinka kuwooda hooseeya ee in la iska ilaaliyo ahaatay wa mulaasamati alwaraci waalkhushuuc iyo in la laasimo oo lala yimaado xalaalmiradka alwarac waa xalaalmiradka waalkhushuuc iyo khushuucda lala yimaado sakiinati xasiloonida waalwaqaari waa ku dhowdahay waa laba eray oo mutaraadifaan ah waaltawaaduci isdhulliga ahaatay waalkhuduuci sheekhu wuxuu markaa isku darayaa hadallo ama kelmado isku dhadhow ayuu israacinayaa waana dhacdaa wakhtiyada khudbadaha iyo kelmadaha isku dhadhow in la isticmaalo watawaaduci isdhullig ahaatay waalkhuduuci isdullayn ahaatay ilaahay in laysu dulleeyo looma jeedo khalqi baa laysu dullaynaya laga tilmaami maayo ilaahay in laysu dulleeyo khuduucu waa tadallulka waijtinaabi daxik qosolka in laga dheeraado waxaa loo jeedaa qahqahada in la gahgahaleeyo walikthari min almasxi iyo in laga dheeraado in la farabadsado kaftanka wa mulaasamati alwadaa'ifi alsharciya iyo in la laasimo oo lala yimaado shaqooyinka sharciga loo nisbeeyey ka tanadufi sida in laysnadiifiyo oo laysku nadiifiyo biisaalati alawsaakhi yacni waxyaalaha wasakhaha in layska suuliyo layska jaro ama layska baabi'iyo wasakhaha layska baabi'iyo washucuuri iyo timaha in la yska jaro allatii warada asharcu biisaalatiha timahaasoo uu ku soo arooray sharcigu in markaa la zuuliyo oo ama la rifo ama la xiiro ama la gaabiyo ka qasdi shaaribi sida shaarubaha in la gaabiyo wa taqliimi aladfaar sida ciddiyaha in la guro oo qofku ciddiyihii iska jaro wa tasriixi allixyati sida garhka in la sii daayo yacnii garhka in la sii daayo weliba markaa marka la sii daynayana waa in markaa la sharfaa sida adilla ku soo aroortay wa isaalati arawaa'ixi iyo uraha markaa in layska zuuliyo layska baabi'iyo alkarihati la nacayo yacni ur la karaahiyeysanayo oo ama markaa waxa weeye dhidid markaa yacni qarmuunkii iyo wax lamida ahaatay ama waxyaalo kaloo lamida ahaatay in layska baabi'iyo waalmalaabisi almakruuha iyo in layska suuliyo dharka markaa la karaahiyaysanaya sharcigu karaahiyeystay walyaxdar kulla alxadari ha ka digtoonaado shakhsigu mucallimka ahi kulla alxadari digtooni dhammaanteed min alxasadi xasadka ha ka digtoonaado inuu cid xaasido wariyaa'i istusnimada ha ka digtoonaado waalcujbi iscajabinta uu isla dhaco oo iscajabiyo eh, ha ka digtoonaado inuu iscajabiyo waxa weeye qofku inuu u qaato isagu inuu sarreeyo oo yacnuu isidhaha maa sha allah adigu markaa khayrkaa oo kale wax sameeyey ma jiraan wax sameeyey khayr baa ku dhameeyey yacni saa u is yidhaahdo wa ixtiqaari hayrihi iyo kayrkii inuu xaqiro yacni ha iska ilaaliyo wa in kaana duunahu kayrkaasi haba ahaado qaar ka hooseeye oo xagga cilmiga ama xagga cibaadada qaar uga hooseeya haba noqdaanbe ama xagga da'da qaar uga hooseeya ha ahaadaanbe wa yenbagii waxa habboon an yastacmila alaxaadiisa alwaaridata fi tasbiixi watahliili inuu isticmaalo oo ku dhaqmo axaadiista ku soo aroortay tasbiixda in la tasbiixsado subxaana allah la yidhaahdo wa tahliilihi axaadiista tahliisha ku soo aroortay laa ilaha ila allahu in la yidhaahdo wa naxwihimaa iyo kuwa la midka ah, oo min aladkaari waddacawaad yacni dikriyada ka mid ah ilaahay lagu xusaayo iyo ducooyinka ka mid ah yacni waa inuu markaa ducooyinka iyo adkaarta waa inuu la yimaadaa wa an yuraaqib allaha tacaala fii sirihi wa waa inuu ilaahay ilaaliyaa bimacnaa taacadiisa iyo cibaadadiisa waa inuu ilaaliyaa oo cisyaanka ka taxadiraa fii sirihi marka uu gaarka yahay aan cidila joogin oo dadla joogin wa calaaniyatihi marka cidila joogto oo uu markaa bannaanka markaa joogo mar walba waa inuu taacada ilaaha ilaaliyaa oo macsida iska jiraa iyo inuu markaa dambaabo oo dembi la yimaado marka uu dadka la joogoo keliya waa inaanu dembiga iska ilaaline markuu xataa keligii yahay waa inuu dembiga iska jiraa wa yuxaafida calaa dalika sidaana waa inuu ilaaliyaa wa an yakuuna tacwiiluhu waa inuu noqdaa cuskadkiisu fii jamiici umuurihi umuurihiisoo dhan cala allahi tacaala ilaahay inuu tala saaranayo oo cuskanaayo waa inuu markaa noqdaa oo allah oo keliya waa inuu cuskadaa umuurihiisoo dhan oo isaga tala saartaa ee cid markaa bashar ah waa inaanu cuskan oo aanu markaa iyaga tala saaran sheikhu waxa uu tilmaamayaa ruuxii mucallimka ahaa ee dadka khayrka baraayey ama qur'aanka baraayey ama cilmiga baraayey waa inuu akhlaaqdiisa wanaajiyaa oo dabeecadaha wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan waa inuu la yimaadaa dabeed akhlaaq fara badan buu sheikhu soo arooriyey oo sharcigu ammaanay marka akhlaaqdaa wanaagsan waa inuu ku dhaqmaayo oo ku dabeecad ka yeeshaa takhalluq waa inuu la yimaadaa inuu ka akhlaaq yeesho oo ka dhaqan yeesho oo akhlaaqdaa ku sifoobo sifooyinkaa wanaagsan iyo akhlaaqdaa wanaagsan waa inuu ku sifoobaa waxaa ka mid a ah adduunyadii inuu ka zaahido oo hadduu adduunyada qaabilo adduunyada ka daba dhaco oo diintii kaga mashquulo dee xaalka caynkaasa waxa weeye wuxuu ku sugan yahay khatar marka suhdigii waa in la yimaadaa si waxa weeye cilmiga laga baranayaa faa'iido badan uu yeesho oo barako badan uu yeesho waa inuu marka adduunyadii aanu ka daba dhicin adduunyadiina aanu kaga mashquulin macnaheedu ma aha kasab xalaala inaanu kasbanayn kasab xalaala qofku inuu kasbadaa waa fiican tahay laakiin kasabkaa xalaasha ah uu kasbanaayo waa inaanu ku talax tegin waana inaanu kaga mashquulin yacni waajibaadkii hadduu faraa'idda iyo waajibaadka kaga mashquulo asal ahaanba xalaal ha ahaatee laakiin waxaa xaaraantinimoobaya mashquulkaa uu faral kaga mashquulay ayuu xaaraan ku noqonay marka adduunyadii waa inuu ka zaahidaa adduunyadana waa inuu yaraystaa laakiin kasabkii xalaasha ahaa in loo diidaayo inta qadarka kifaafkaee u baahan yahay in la odhanaayo fadiila kuugu jirta inaad iska dayso ma aha ee fadiiladu waxay ku jirtaa qadarka kafaafka ah inuu kasbado kaana zakariya najaara nebi zakariya wuxuu ahaan jiray najaar najaar buu ahaa yacni waxa weeye nebiyadu waxay ku dadaali jireen kasabka yagu ay la soo baxeenee xalaashaa inay cunaan bay ku dadaali jireen marka in la odhanayo kasab oo dhan faraha laga qaado zuhdigay ka mid tahaye maaha macnuu haddii waxa weeye sharcigii ruuxu ku joogayo oo xaaraantii iska ilaalinayo oo kasab xalaala la imanaayo yacni waxaa ku sugan yacni fadiila ku sugan maal badan hadduu yeeshana maalka hadduu khayrka u sakhiro dee wuxuu ku helayaa fadli badan buu ku helaya fadli badan ayuu ku helayaa marka adduunyadii waa inuu ka zaahidaa waana inuu yaraystaa waa in adduunyada iyo ehelka adduunyada ka daba dhacay waa inaanu u aaba yeelin oo danka gelin yacni waxa weeye mid yacni tujaarta iyo yacni waxa weeye aad markaa ugu dadaalo oo yacni iyaga markaa waxa weeye xaggooda iska dhisa waa inaanu ahayn yacni waxay haystaan waa inuu ka maarmaa izad fi dunya yuxibuka allah wazhad maa cinda annaas yuxibuka annaas sida nebiga sala allahu aleyh wasalam xadiis uu ku yidhi yacni ka zaahid adduunyada haddaad adduunyada ka zaahiddo ilaahay baa ku jeclaanaya waxa dadku haystaana ka zaahid oo ka dheerow oo iyagana sidii mid aan u baahnayn iska dhig dadkaa ku jeclaanaya haddaad waxooda markaa ka zaahiddo ka dheeraato waa inuu markaa ku dadaala akhlaaqda wanaagsan sida deeqda oo wixii markaa waajib ah inuu bixiyaa dee waaba waajiba waa faral hadduu ka tago waaba ku dambaabaya laakiin xataa xataa deeqda sunnada ah yacni waxa weeye infaaq sunno ah waa inuu bixiyaa oo sadaqa sunno ah waa inuu ku dadaalaa wuxuu kari karo akhlaaqda kuweeda wanaagsan waa inuu ku dadaalaa wejiga waa inuu furaa laa taxqiranna min almacruufi shay'an walow an talqaa akhaaka biwajhin talqin sida waxa weeye xadiis ba uu nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam waxa wanaagsan ha xaqirin kulay ku tahay inaad walaalkaa kula kulanto biwajhin talqin ama biwajhin taliiq weji furan oo farax ka muuqdo adoo dhoolla caddaynaya oo wejigaagu furan yahay oo dee wejigaaga aynay ka muuqan yacni karaaho iyo nacayb yacni inaad ku qaabisho waxay ka mid tahay yacni waxyaalaha markaa macruufka ee khayrka lagu helaya ka mid waa sadaqo sida xadiis kale ku soo aroortay wejiga furan ee qofka markaa muslimka uu kula kulmayo waxay ka mid tahay sadaqaadka ayay ka mid tahay dalaaqatulwejhi laakiin waa inaana u bixin weji furaanta iyo yacni waxa weeye xad xishood darro ah oo waa in marka ayna u bixin oo ruuxi markaa waxa weeye wax walba uu iska dhex gelayo oo wax walba iska odhanayo furfurnaan intuu iska baarbaarayo wax walba iskaga hadlayo waa inaanu taasoo kale isku dayin waa inuu marka isxadidaa waa inuu isdabdiyaa oo iska qabtaa waxa xun dulqaadkiiyo sabirka ka mid ah akhlaaqda wanaagsan oo qofka xataa haddii lagu qaldamo inuu dulqaato waxay tahay marka dabeecad wanaagsan nebiguna sala allahu aleyh wasalam waa dulqaad badnaa oo wuxuu ahaa xaliim sabirka ayaa ka mid ah in waxa weeye la sabro sabirkuna waxa weeye wuxuu u qaybsamaa saddex nooc alsabru calaa taacati illaah iyo alsabru can macsiyati illaah in lagu sabro taacada ilaahay oo taacadii waxay leedahay mashaqo dhib bay leedahay marka dhibtay leedahay in loo dulqaato dulqaatoo lagu sabro waqhtiyada qaarkood waxaa dhici karta ruuxu inuu soo kaco iyadoo dhaxan darani eh, dhacayso weysadii inuu ismariyo oo dhammaystiro salaaddii u soo baxo jamaacadii ka gaadho yacni mashaqa ku sugan laakiin mashaqadaa waa inuu ku sabraa waa asabru calaa taacati illah bay soo gelaysa hadday tahay salaadda tukashadeedii hadday tahay jimcihii iyo jamaacaadkii hadday tahay waxa weeye markaa zakada bixinteedii xoolihiisii ou iska jarayo wax ka mida bixinayo yacni nooc karaahaa baa ku sugan naftu ay nacayso hadday tahay soonkii cuntadii cabbitaankii isagoo hananaya ayuu wuxuu markaa eh, ka soomayaa oo ka afhaysanaya oo sabir buu la imanaya waa ku sabraya yacni xajkii acmaasha wanaagsan ee taacaadkao dhammi waxay leeyihiin waa makaarih waa wax naftu kahanayso nooc mashaqaa baana ku jirta marka alsabru calaa taacati illaah taacada ilahay in lagu sabro waalsabru can macsiyati illaah in laga sabro macsida ilaahay yacnii dunuubtii waa shahawaad naftaa jecel hawadiibaa u iilanaysa marka maadaama nafti ku maman tahay in laga dabaalo oo laga celiyo waxay u baahan tahay sabir ayay u baahantahy nooca saddexaad ee sabirku wuxuu yahay waa asabru cala alaqdaari almu'lima ama cala almasaa'ib in lagu sabro musiibooyinka marka saddexda nooc ee sabirkaba waxay soo gudagelayaan sabirka sabirkana dee aad baa ilaahay u ammaanay innamaa yuwaffa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab acmaasha kale waxaa laynoo sheegaa inta gooree la labanlaabayo laakiin sabirka xad mucayanoo la labanlaabayo laynooma sheegin ee ilaahay wuxu uhi waxaa loo dhammaystiraa yacni ajarkooda xisaab la-aan ayaa loogu kaamil loogu dhammaystiraa wa tanasuhi can danii iktisaab kasabada kuwooda xunxun waa inuu markaa iska ilaaliyaa walow kasabkaasi xalaal ba ha noqdo kasabka xaaraanta ah walow dadka agtoodaba ha ku wanaagsanaada in lala yimaado maaha kasabka xaaraanta waa in laga fogaadaa waayo wax lagu dambaabayo laakiin kasabkii xalaasha ahaa isagoo xalaal ah ayaa haddana muruu'ada iyo sharafta ruuxii mucallimulqur'aanka ahaa ee dadka qur'aanka oo kalaamka ilaahay barayay inuu kasabkaa xun iska ilaaliyo baa muruu'ada iyo sharafta ku jirtaa kasabada xunna waxaa looga jeedaa kasabada dadku ay liidayaan ee noocan ma ay karaahiyaysanayaan in dhulka la xaadho iyo waxyaalaha la midka ah yacani waxaa weeye kasabada saasoo kale ah iyo wixii la halmaala ayaa markaa soo geliyey dadka kale haba la yimaadaana isagu waa inuu ka fogaadaa kasab wanaagsan waa inuu markaa doontaa taasi waa min baabi almuruu'a maaha aha min baabi aliijaab eh, ma aha in la waajibinayo laakiin waxaa laga tilmaamayaa xagga muruu'ada iyo sharafta inay ku fiican tahay si ay dadku u qiimeeyaan yacni cilmiga laga baranayo waayo hadduu kasab xun ka shaqeeyo waxaa dhici karta dadka qaarkood inayna waxba ka baran halkaana nafcigu uu yaraado iyo waxtarku wa mulaasamati alwaraci waalkhushuuc waa inuu waxa weeye uu laasimo xalaal miradka oo u xalaal mirtaa wuxuu is yidhaahdo dembi baa ka imanaya inuu ka fogaado weeyaan tawarucan oo xalaal miranayo waa inu uga fogaadaa waracuna waxa weye fiican yahay oo dee waa la ammaanay khushuucda waa inu la yimaadaa oo yacni salaaddii waa inuu ku khushuucaa salaadda in lagu khushuucaana waxay ka mid tahay fadaaisha yacni waaweyn bay ka mid tahay muuminiintana waxaa lagu ammaanay inay salaaddooda ku khushuucayaan wakhtiga aan salaadda lagu jirin lafteeda waa in nooc tadallula uu ilaahay isu dullaynaya waa inay ka muuqataa khushuucdii waa inay ku sugan tahay yacni kibirka iyo isqaadqaadka iyo waxyaalaha waa inuu ka fog yahay waa inoo soo wadaa tawaaduca waa inuu xasiloonida markaa la yimaadaa oo si miira oo xasiloon waa inuu markaa u socdaa yacni waxa weeye miisaan leh oo xasillooni ku jirto waa inuu u socdaa si waxa weeye lays odhanaayo yacni caqligiisu ma khafiif baayoo yacni xoogaa waxbaa ku jiraan waa inaanu markaa u hafaaflayn tawaaduc waa inuu la yimaadaa waa inuu isudhuldhigaa oo kibirka ka dheeraadaa man tawaadaca lilaahi rafacahu allah kii ilaahay dartii u tawaaduca oo isu dhuldhiga ilaahay baa kor u qaada kibir iyo iskibrin ruuxii la yimaadana ilaahay hoos buu celiyaa waxaa lagu ciqaabaa binaqiidi qasdi siduu isagu doonaayey si kulli diyaa lagu ciqaabaa markuu islahaa issarraysii oo dadka mid ka korreeya u muuqo oo dadka uu xaqirayo hoos u eegayey ilahay baa hoos u celiya nacuudu billahi min dalik waalkhuduuc waa inuu tawaadic iyo khuduuca la yimaadaa khuduucuna waxa weeye wuxuu noqonayaa tadallulkii qosalka waa inuu ka dheeraadaa waxaa loo jeedaa qosalka gahgahdaa baa loo jeedaa wa ilaa inuu dhoolla caddaynta badiyo way fiican tahay weji furraanta inay ka mid tahay nebiguna sala allahu alayh wasalam kaana kasiira tabasum wuxuu ahaan jiray mid dhoolla caddayntiisu fara badan tahay oo bimacnaa marar badan baa nebigu sala allahu aleyh wasalam u dhoolla caddayn jiray dhoolla caddayntiisu waa badnayd marka wejigu waa inuu furaadaa dhoolla caddayntiisuna waa inay badataa marmar waa dhici kartaa yacnii basal dhoolla caddayn ka badan inuu ruuxu markaa la yimaado laakiin waa inay noqotaa calaa sabiili qila waa inay yaraataa waa inayna fara badan waa inuu markaa ka dheeraadaa inuu farabadsado kaftanka kaftanka inuu farabadsado waa inuu iska ilaaliyaa yacni kaftankiisu waa inuu yaraadaa waa inuu warkiisu iyo hadalkiisu waa inuu u bataa jiddi wax dhab ah oo aan kaftan ahayn kaftanku waa inuu noqdaa qaliil waxay yidhahdaan culammada qaarkood kalmilxi fi tacaam waa inuu hadalka ku noqdaa siday milixdu cuntada ku tahay oo kale ee u yar tahay ee cuntadu badan tahay yaa hadalka keliya kaftanka marka laysu eego kaftanku waa inuu milixdaasoo kale noqdaayo uu sidaa qaliil u noqdaa u yaraadaa hadalka jiddiga ee kale waa inuu bataa oo hadalkiisuu jiddi u badan yahy mar markaa naadirkee qaliilka uu kaftamayana waa inuu noqdaa wuxuu ku kaftamaya wax dhab ah been inuu ku kaftamo waa inuu iska ilaaliya wax dembi ah ama wax been ah inuu ku kaftamo waa inuu iska jiraa hadduu waxa weeye been ku kaftamo waa dembaabaya wuxuu noqonayaa shay xaaraan aan bannaanayn nebiguna sala allahu alayh wasalam mararaan badnaynoo naadira ah, waa kaftami jiray laakiin wuxuu ahaa kaftankiisu mid yar buu ahaa waxaanu ahaa laa yaquulu ilaa xaqan wax dhaba mooye wax kalena ma odhan jirin kaftankiisu dhab buu ahaata yacni wax beeni ma soo geli jirin innaba wax dhaba ayuu ku kaftami jiray marka kaftanka inuu farabadsado waa inu iska ilaaliyaa ka dembigaana waa inuu tood taliba markaa iska joojiyaayo aanu laba imanba wadaa'ifta ama acmaasha sharciga ah ee sharcigu ruuxa u diray ee amray waa inuu laazimaa sida waxa weeye inuu ciddiyaha iska guro oo ciddiyuhu aynay ku bixin sida inuu shaarubaha iska gaabiyo sida inuu garhka sii daayo garhka weliba markaa waa inuu sharfaayo dee feedhista iyo yacni inuu markaa dufan maryo iyo yacni sharfista la sharfaayo ay ka mid tahay man kaana lahu shacrun falyukrimhu xadiis baa waxaa ku soo aroortay nebigu inuu yidhi sala allahu alayh wasalam kii tima u sugnaadeen timaha ha sharfo marka timihii garhka iyo timihii madaxuba waa soo gelaya waa soo gelaya marka in la sharfo weeye garhkana waa in la sii daayo aan la xiirin waayo sunnihii nebiga sala allahu alayh wasalam waa khilaafsan tahay in waxa weeye garhka la xiiro nebigu wuxuu amray sala allahu alayh wasalam garhka in la sii daayo axaadiis marka mutacadidaana ku soo aroortay garhka sii daaya shaarubahana gaabiya shaarubahana gaabiya garhkana sii daaya ucfu llixa garhka cafiyo sii daaya awfu lixa garhka sii daaya wafiru awfu ucfu yacni waxa weye alfaado kala duwan baa soo aroortay ilaa shan lafdi bay culamada qaarkood ay sheegeen marka xiirista la xiirayaa culammadu waxay isku waafaqsan yihin inay xaaraan tahay culammada qaar ijmaac bay ku soo rareen afarta madhabood iyo culammada kaleba waxay dhammaan wada qabaan xiirista garhka la xiiraa inay xaaraan tahay imaamu shaafici hataa wuxuu ku sheegayaa kitaabul'um ayuu ku sheegayaa garhka in la xiiraa inay xaaraan tahay a'immada kalena saasay wada tilmaameen saas aaweed bay culamada qaarkood ijmaac soo naqliyeen oo ka mid yahay ibnu xasmi oo odhanaya yacni waxay ku ijmaaceen culammadu in waxa weeye xiirista garhka la xiiraa inay tahay muslatun laa tajuus shay musla ah oo khalqigii dhalanka laga dilayo ay tahay oo aan bannaanayn saasaa culammado dhammi ku ijmaacsan yihin macno noocaas ayuu tilmaamay marka garhka in la xiraa ma bannaana nebiguna sala allahu alayh wasalam marnaba garhkiisa ma xiidhin laa fii nusuk walaa fii kayrih maruu nusuk la yimi ama xajinaayey ama cimraysanayey iyo mar kale toonna marna garhkiisa ma xiidhin marna ma gaabin xataa inuu gaabiyey lama soo rarin xadiis ku soo arooroo sheegaya inuu nebigu sala allahu alayh wasalam intuu gacanta ku qabtay waxaa ka sarreeya inuu jaray waa daciifo nebiga kama sugna mid nebiga ka asaxay maaha culammadana wax saxiixiye ma jiraan marka garhka in la xiiraa ma bannaana waa mid xaaraana waa in la sii daayaa yacni uraha la nacayo waa inuu markaa iska baabi'iyaa sida waxa weeye markaa urta dhididka yacni qarmuun oo kale hadduu ka urayo waa inuu soo maydhaa oo isnadiifiyaa oo urtaa iska kaxeeyaa hadduu waxyaalaha qaarkood oo markaa xoogaa raa'ixa leh ama toon ama markaa waxa basal oo kale uu cunay waa inuu markaa wax markaa ka baabi'inaya urta waa inuu isticmaalaa sida malab inuu ka bado iyo wax la mid a haddii waxa weeye markuu ruuxu basasha cuno oo markaa malab ka daba ka bado waxaa la yidhi urtu markaa waxa weeye waa ka tegaysaa yacni urtaasi markaa afka kuma baaqi noqonayso almuhim uraha la nacayo waa inuu iska baabi'iyaa udgoon inuu ka soo kankamo ayaa fiican oo shay udgoon uu isi soo mariyo markuu qur-aanka dhigayo ama xadiiska dhigayo dharka la karaahiyaystay yagana waa inuu iska markaa uu iska bixiyaa oo dhar makruuha aanu qaadan oo sharciga lagu karaahaystay karaahada ah ama ha noqoto karaahatu taxriim ama ha noqoto karaahatu tanziih ha noqotee waanu dharka noocaasana markaa iska bixiyaa hadda dharka la karaahaysto waxaa ka mid ah badaloonkan la isticmaalo surwaalkan hadda markaa la isticmaalo ayaa ka mid ah yacnii hu markaa dee ahludiinku ay xidhaan yacni waxaweye ma aha weliba markaa waxa weeye hadda aad waxaa loo isticmaalaa mid aad ugu dhegan dadka ayay isticmaalaan oo cawradii sawiraya shakina waxaan lahayn kaa cawrada sawiraya ku dhegan inuu xaaraan yahaan shaki lahayn ya salaaddii ma ku asaxaysa mise kuma asaxayso ayaa markaa imanaysa su-aashaasaa imanaysa ahlucilmiga qaarkood ee waxay leeyihiin kuma asaxayso mar haddii uu cawradii sawirayo salaaddiiba ma asaxayso waxay noqonaysaa baatila in salaad kale laga doonto waxaa la tukaday ina salaad noqon mayso yacni saasay ahlucilmiga qaarkood markaa ay leeyihiin oo madaahibta qaarkood ay qabaan bacdii madaahibta ka mid oo odhanaya waa ku dembaabayaa oo dembi waa looga qorayaa laakiin tasixu maca alismi waa jiraan dembi la jirkii bay ansaxaysaa calaa kulli xaal laakiin waxaa la ysla ogol yahay mar hadduu cawradii sawirayo ku dhegan yahay inuu xaaraan yaho aanu bannaanayn waxay noqonaysaa mid yadu waxa weeye aan shaki ku jirin bay noqonaysaa waliba halkaa aan tilmaame maryaha hadda suuqaadka loo isticmaalo waxaa ka mida ah saraawiil xagga sare lafteeda aan qarinaynin dadka qaarkood markay sujuudaan yacni laga yaabo jidhkoodii cawrada ahaa inuu muuqdo halkaa dambe shaarkii iyo surwaalkii intay kala kaceen baa surwaalkiina markaa sare uma soo kacsana wax yar weeyaanoo yacni waxa weeye mare uma soo kacayo shaarkiina waxa weeye dib uga kacay marka waxa weeye waa tukanaya cawradiisana waa muuqataa taas aad iyo aad ha looga taxadiro ha laysaga jiro aad iyo aad ha laysaga jiro oo ha looga taxadiro marka kan waxa weeye surwaalkii la yaqaanay ma aha waagii hore surwaal waa la isticmaali jiray wakhtigii saxaabada iyo laakiin kan waxa weeye badaloon baa la yidhahdaa waa miday markaa kiristaankii la yimaadeen muslimiintuna mid ay yaqaaneen maaha surwaalkii hore wuxuu kaga duwanaa yacni wuxuu ahaa mid fadfaad oo ballaadhan buu ahaa oo haddii la kala furo oo laga furo meelaha uu ka tolan yahay wuxuu iska noqon jiray guntii oo kaleu iska noqon jiray yaa intuu ballaar ka qabo haddii dawaarka laga furo wuxuu noqon jiray markaa sidii macawis oo kale u noqon jiray saas aawadeed fuqahadu markay ka hadlayaan xadiiskii sheegaayey wala saraawiila yacni waxa weeye ruuxa muxrimka ahi surwaal lana xidhan maayo inuu dhar kala waayo mooyaane surwaal xidhan maayo saasaa nebigu xadiiska ku yidhi marka cudurdaar ruuxii muxrimka ahaa surwaalka waa u xidhanayaa ayuu xadiisku sheegayaa hadduu dhar kala waayo fuqahadu waxay isku khilaafeen markay xadiiska sidaa u qaateen ayay waxay yidhaahdeen cudurdaarkaa daraaddeed muxrimku ha u xidhee laakiin markaa uu xidhanaya uu macduurka yahay hal yaftiqu aw laa yaftiq dawaarka ma kala furaya wax alla waxa dawaar ah mise dawaarka ma kala furayo markaasaa fuqahada qaarkood waxay ama ilaaba ilaa waa inuu dawaarka furaa iyadoo addimada sidii u dhexgelinayo sidii u dawaarsan yahay waa inaanu xidhan marba hadduu muxrim yahay waa inuu dawaarka kala furaa sidaasay markaa yidhaahdeen markaasay fuqahada qaarkoodna yidhahdeen mar hadduu nebigu yidhi waxa weeye yacni hadduu wax kale waayo waa xidhanaya oo aanu sheegin inuu fadqi samaynaayo waxaa laga qaadanayaa inaan waajib ahayn inuu fadqiyo oo kala furo dee bal ka warran kan haddii dawaarka la furo maxaa u malaynaysaa waxalla wax qarsooni markaa ma jiro haddii dawaarka la kala furo dee meesha waa lagu kala yacayaa sooma marka dee surwaalkii jiri jiray noocaasuu ahaa baalkan hadda waxa weeye dhuujiska ahee yacni waxa weeye dabada qalaalan yacni ma ahaan jirin wuxuu sheekhu tilmaamayaa ha ka digtoonaado dabeecadaha xunxun sida xasadka xasadku waa xun yaho waa madmuum wuxuu ka mid yahay akhlaaqda xunxun buu ka mid yahay waayo nicmo ilaahay cid siiyey ayuu ruuxu wuxuu jeclaysanayaa nicmadaa in laga qaado marka waxaa ku sugan ictiraad calaa qadar illaah inuu qadarkii ilaahay ictiraadayo marka xasadka ha ka digtoonaado istusnimadana ha ka digtoonaado bimacnaa waa akhlaaqo xun oo dunuub ah marka aad iyo aad ha uga dheeraado ha iska ilaaliyo istusnimada ha iska jiro inuu iscajabiyo ha iska ilaaliyo oo yaanu iscajabin waa in markaa wixiisu la yaraadaan oo camalkiisu la yaraadaa oo taqwadiisu la yaraataa oo dembigiisu la bataa dunuubtiisu waa inay la waaweynaadaan waa inaanu iscajabin dadka kale waa inaanu xaqirin walow martaba ahaanba ha ka hooseeyaane waa inaanu xaqirin waayo xaqiritaanka uu qof kale oo muslima xaqiraa waxay tahay midaan bannaanayn waa inuu isticmaalaa axaadiista ku soo aroortay adkaarta iyo ducooyinka sida tasbiixda iyo tahliisha iyo takbiirta iyo adkaaru sabax waalmasaa iyo adkaarta salaadaha dabadoo la akrinayo iyo dikriga kale mutlaqa ah yacni waxa weeye taas yadaa waa inuu akhriyaa oo ku dadaalaa waana dantiisa waa inuu ilaaliyaa taacada ilaahay maruu gaar yahay oo keligii yahay iyo maruu cid la joogo mar walba waana inuu ilaahay tala saartaa faslun wa yenbaqii lahu an yarfuqa biman yaqra'u calayhi wa yuraxiba bihi waxaa u habboon inuu u dhimriyo cidda ku akrinaysa calayhi korkiisa ku akhrinaysa waa inuu u dhimriyaa cilmiga waagii hore sida lagu qaadan jiray laba dariiqay ahayd dariiqa waxay tahay waa inuu shiikhu darsiga sheego dadkuna ay dhegaystaan ardayda ay dabadna marka ay sidaa kaga qaataan waa martabatu samaac martabo labaad baa iyaduna jiri jirtay oo cilmiga lagu qaadan jiray waa qiraa'atu calayhi ardayga ayaa akhrinaya shiikhuna waa dhegaysanaya daed waa u saxaya oo u toostoosinaya marka biman yaqra'u calayhi waxaa loo jeedaa kii shiikha ku akhrinayey waa inuu u dhimriyaa wa yuraxiba bihi uu soo dhoweeyaa tarxiibku waa inuu soo dhoweeyo dhaha marxaban bik oo waasiciyo oo yacni soo dhoweeyo wa yuxsina ilayhi u samafalo bixasabi xaalihima yacni sida xaalkoodu kolba yahay baa samafalkooduna noqonaya xaalka mucallimka iyo xaalka mutacallimku labaduba ay yihiin faqad ruwiina can abi haaruuna alcabdiyi waxaa naloo soo wariyey oo abi haaruun alcabdi laga soo wariyey qaala inuu yidhi kunna na'ti abaa saciidin alkhudriya radia allaahu canhu wuxuu yidhi waxaan u tegi jiray aba saciid alkhudri ilaahay raalliha ka noqdee fayaquulu wuxuu odhan jiray marxaban biwasiyati rasuulillaahi sala allahu aleyh wasalam yacnii soo dhowaada oo makaan waasica markaa la kulmo waxaa ku soo dhowaataan dardaarankii rasuulka sala allahu aleyh wasalam uu noo dardaarmay daraaddeed yacnii inaanu idin soo dhoweynno uu noo dardaarmay yacni ku soo dhowaada ina nabiya sala allahu aleyh wasalam nebigu qaala wuxuu yidhi ina annaasa lakum tabacun dadku idinkay tamac idin yihiin oo idin raacayaan oo idin dabagelayaan wa inna rijaalan ya'tuunakum min aqdaari alardi rag baa idin iman doona arlada beledadooda kala duwan bay idinka iman doonaan aqdaar waa jamcu qutrin qutrina waxaa la beledka ayaa la yidhahdaa aqdaarna waa jamcu qutrin dhulalka kala duwan bay idinka imanayaan yatafaqahuuna fiddiin waxay idin imanayaan xaalay diinta markaa baranayaan ayay idin imanayaan yacni doonayaan inay bartaan xaalay doonayaan inay bartaan waa xaala manwiya baa idin imanayaan fa idaa atowkum markay idin yimaadaan fastawsuu bihim khayraa dardaarankan idin dardaarmayo iyagaa inaad kula dhaqantaan khayr inaad kula dhaqantaana idin dardaarmayo aqbala fastawsuu ay faqbaluu wasiyatii aqbala dardaarankayga bihim khayran yaga inaad khayr u samaysaan aan idin dardaarmayo dardaaranka aqbala looma jeedo fastawsuu bihim khayran yaga u dardaarma laakiin muraadka looga jeedaa waxay tahay yacnii dardaaranka wanaagsan aan idinku dardaarmayo inaa wanaajisaan dardaaranka aqbala rawaahu tirmidi wa ibnu maajah wakayruhumaa tirmidi iyo ibnu maajah baa soo wariyey kayrkood laakiin xadiisku waa daciifun jiddan abi haaruun alcabdi waa nin matruuk ah cumaarat bnu juwayn baa magaciisana la yidhaahdaa marka waxaway waa daciifun jiddan dacfigiisu waa daranyey wa rawaynaa naxwahu soo warinay mid la mid ah, ama wa ruwiinaa naxwuhu waxaa naloo soo wariyey mid la mida ah fii musnadi daarimiy musnadka daarimi baa naloogu soo wariyey can abi abi dardaa laga soo wariyey radia allahu canhu ilaah raalliha ka noqdee kan abi abidardaa asarkan laga soo warinaya laftiisa waa daciif oo camr ibnu ibraahim oo sanadka ku jira abu dardaa ma soo haleelin oo ma soo gaadhin marka sidaas aawadeed waa daciif waaxisiinta qaarkood waxaan arkay iyagoo odhanaya waa daciifun jiddan laakiin waxay noqonaysaa daciifun jiddan inaanu ku noqonaynin inqitaacaas ku sugan daciif jiddan ku noqon maayo wuxuu noqonayaa daciif caadiya ah, ayuu markaa noqonaya wuxuu sheikhu tilmaamaya mucallimku cidda cilmiga ka baranaysa waa inuu u dhimriyaa waa inuu u jajabnaadaa waa inuu soo dhoweeyaa waayo yacni iyagii inay ku intifaacaan waa doonayaa oo khayrkaa iyo cilmiga iyo nafcigaasi u gaadho mar labaadka isagana dantiisa weeyo marka cidda cilmiga ka qaadanaysa ay badato dee ajar baa uga soconaya marka labadaba dan baa ugu jirtaa marka inuu waxa weeye cilmigii qaato aanu ka cararin oo u dhibirsanaado oo uu soo dhoweeyo oo weji furaado oo hadal wanaagsan uu ku qaabilo oo marka waxa weye u faa'iideeyo waxaa ku jirta labadaba dan baa ugu jirta labadaba dan ayaa ugu jirta waxayse culammadu yidhaahdeen haddayba dhacdo sheekha markaa in dabeecaddiisu xoogaa yara adkaato waa in wax anfacaya ruuxu aanu uga tegin daalibka cilmiga baranaya yacni waxa anfacaya waa inaan uga tegin sheekh culammadii selafka ka mid a ayaa xoogaa waa yaro dabeecad adkaa bini aadamkuna way isku dhex jiraan yacni ruux dabeecaddiisu xoogaa aday ku jiro iyo mid dabeecaddiisu debecsan tahay mid walba waa leeyihi marka axaadiistii inay ka wariyaan bay doonayeen isaguna waa dabeecad adkaayo wakhtiyada qaarkood ayuu hadduu doono dhengadiisu soo qaato garaaci jiray rag waa weyn buu markaysagaa dhengada la dhici jiray yacni hadallo adagna wakhtiyada qaar waa kula hadli jiray markaasaa waxaa loo sheegay inay talabada qaarkood yidhaahdeen weligeed dib ugu soo noqon mayno markaasaana hebel iyo hebel iyo maanta waxay yidhaahdeen dib dambe uguma soo noqonayno acmash markaasuu nacasiya weeyi waayo dabeecaddayda adayga ku sugan daraaddeed in waxa yaga anfacaya ay uga tagaan ma aha mar haddii wixii anfacaya yaga ay uga tegayaan in dabeecaddaydu adag tahay daraaddeed nacasiya weegu marka ficlanba hadday dhacdo in dabeecaddiisu ay adkaato ama noucan maa wakhtiyada qaarkood wax soo darriyo caarida isagoo dabeecaddiisu wanaagsan taha waxaa dhici karta marmarka qaarkood inuu shiikhu cadhoodo isagoo dabeecaddiisu wanaagsan tahay waaba dhici karta marmar inuu cadhoodo imaam maalik baa mar waxa u yimi ruwaad doonaysa axaadiis inay ka weriso markaasuu xoogaa ku cadhooday dabeedna dhegad buu la dhacay dhegaddii markuu la dhacay ayay waxay yidhahdeen ku cafin mayno haddaanaad axaadiis noo sheegin isagoo dhangadeeyey waxay doonayaan axaadiis inay ka qaataan waa rag waaweyn carruur maaha yacnii haddaanad axaadiis noo sheegin maanta ku cafin mayno markaasuu axaadiistu u bilaabay waa weriyey caddadkii uu garaacay mise cadad ka badan ayuu u sheego axaadiisa cafiska intay u shardiyeen markay dhammaatay ayuu ka warrama maxaynu yeellaa markaasay dhan garaacana kordhi axaadiistaad noo sheegaysana kordhi yani mar dambena garaaco haddana axaadiista noo wad garaacana kordhi axaadiistana kordhi bay yidhahdeen markaasuu iska horda waxba kordhin maaye eraygan fastawsuu bihim khayraa meelo badan bay ku soo aroortay axaadiis mutacadida sida xadiiskii dumarka ku saabsanaa istawsuu bihinna khayraa waxay kaloo ku soo aroortay xadiiskii ku saabsanaa reer masar fa inna lahum dimmatan wa cahdan bihim khayraa marka ahlucilmigu markay fasirayaan waxay ku fasiraan macnahay u badiyaan ay iqbaluu wasiyatii lakum dardaarankayga aan idinkula dardaarmayo iyaga sha'nigooda aqbala bacdulculamaa oo yidhi ay isu dardaarmaan oo idinku isu dardaarmo qaarkiinba qaarka kale ha u dardaarmeen waa jira qiil ay ku sheegeen laakiin agsarka culammadu macnahay ku fasiraan waa macnahaas xadiiskan laftiisana Eh, wallawigu markuu fasiraayo mashaariqul anwaarka eh, macnahaas buu ku fasiraya nadaa'irteeda ama meelaha kale la midka ah lagu fasiray ayuu ku fasiraya bacdulculamaa waxay yidhaahdeen luqa ahaanta waa saw inay la macno tahay bimacnaa liyuusi bacdukum bacda eh, waa jirtaa oo qiil bay saa ku sheegeen laakiin macnaha laga yaabo dalabada qaarkood inuu mashhuur ka yahay oo ku saabsan khayr u dardaarma macnahaasi isagu waa qalad looma jeedo mawaadicday ku soo aroortay in laga tilmaamayo khayr kula dardaarmo oo khayr u sheega muraadka axaadiistaa loo keenayna ma aha oo mawaadicda kale waa waadix dumarka iyo qalloocooda ayaa la sheegayey markaasaa layihi fastawsuu bihinna khayra sida reer masaroo kale qibdiyiintii qoladii aan islaamin ayaa la sheegayey oo dimme iyo cahdi inay leeyihiin buu tilmaamay nabigu sala allahu alayh wasalam markaasuu wuxuu ihi fastawsuu bihim khayra marka mucaamalada in loo wanaagsanaado baa muraadka looga jeeday ay tahay tanna macnaha laga tilmaamaya waa saas xadiidkan aynu soo marray ee tarxiibka sheegaya sheekh albaani waxa uu keenayaa riwaayadan abu haaruun alcabdi riwaayo aan ahayn oo xadiidkan laftiisa lagu soo warinayo duruq mutacadidana waa keenaya dabeedna wuxuu ku tegayaa xadiidku ariiq kale oo ariiqa abi haaruun alcabdi aan ahayn inuu ka sugan yahay oo sheikhu waa taxsiininayaa laakiin ariiqan maaha ariiqu taxsiini waa ariiq kale silsilatu axaadiisi saxiixa uu kaga hadlayaa waliba mujalladka koowaad cidduu u baahataa waxay raajici kartaa raqamka xadiiska laba boqol iyo siddeetan almujallad alwal min asilsilati asaxiixa ayuu ku sugan yahay xadiis kale laftiisu waa soo arooray oo sheegaya marxaban biaalib alcilmi marfuucnimana loo soo wariyey marxaban biaalib alcilmi xadiidkaa qodhiisa sheekh albaani waa taxsiininaya culamo kaleoo hore u quwaysayna waa jirtaa oo yidhi sanadku waa jayid xadiiskaasina waxa uu tilmaamayaa in la odhanaayo marxaban biaalib alcilmi soo dhowow taalibulcilmiyow ka cilmiga doonaayow soo dhowow yacani laka makaanan ruxban makaan waasica baa kuu sugnaaday soo dhowow marka tarxiibku calaa kulli xaal sidaas ayaa kollay wax ugu soo arooreen faslun wayanbagii an yabdula lahum annasiixata fa ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal waxaa habboon inuu nasiixada markaas siiyo ayaa habboon badligu waa siin waayo rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam addiinu nasiixa diintu waa nasteexo lilaahi wa likitaabihi wa lirasuulih waxay nasiixo u tahay ilaahay wa likitaabihi iyo kitaabkiisa wa lirasuulihi iyo rasuulkiisa wa lia'immati almuslimiina iyo madaxda muslimiinta ayay u tahay nasiixo ay u tahay wa caammatihim iyo dhammaantood ayay nasiixo u tahay rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey waxaa ku jirtay xadiidka qulnaa liman qaala lilaahi walikitaabihi walirasuulihi walia'immati almuslimiina wa caammatihim marka ilaahay waxay nasiixo ugu tahay tawxiidka allah la waxidaayo iyo caabuditaanka keligii la caabudaayo iyo ateecitaanka la ateecayo kitaabka ilaahay waxay nasiixo u tahay rumaynta la rumaynaayo iyo markaa raacitaanka la raacayo iyo barashada la baranayo iyo akhrinta la akhrinayo waxna waa ka sheegayaa kitaabka ilaahay siday nasiixa ugu tahay rasuulka ilaahay waxay nasiixo ugu tahay ictiqaadka risaaladiisa la ictiqaadinayo la rumaynaayo inuu rasuul yahay khasaa'istiisa la ictiqaadinayo yacnii akhbaartiisao dhan la wada rumaynaayo axkaamtiisana loo hoggaansamayo oo wuxuu amrayna la farsoomayo wuxuu reebayna laga reebtoomayo laga dheeraanayo allahna lagu caabudayo waxa lagala kulmay rasuulka keliya aan wax kale lagu caabudayno bidac lagu caabuday madaxda muslimiintana iyo a'immada muslimiintana waxay u tahay nasiixo oo taacada la ateecayo imaamadooda ictiqaadka la ictiqaadinayo la rumaynaayo iyo taacada la ateecayo amarkooda wixii aan macsi ahayn lagu ateecayo lagu raacayo loo naseexaynayo la yskuna kaashanayo khayrka ayay nasiixa ugu tahay dadkoo dhanna nasiixay u tahay oo dhammaantood inay qaarkoodba qaarka kale khayrka ku kaashadaan inay isku kaalmaystaan ayay markaa nasiixa ugu tahay wa min annasiixati lilaahi tacaala walikitaabihi ikraamu qaari'ih nasiixada ilaahay loo naseexaynayo waxaa ka mid ah tacaalaa ilaahay isagaa korreeye walikitaabihi iyo kitaabkiisa loo naseexaynayo ikraamu qaari'ih wa taalibih ka qur'aanka akhrinaya in la sharfo ka qur'aanka doonaya inuu bartana in la sharfo wa irshaaduhu ilaa maslaxatihi iyo in lagu hanuuniyo dantiis iyo maslaxadiis waalrifqu bihi iyo in loo dhibirsanaado wa musaacadatu iyo in lagu kaalmeeyo calaa talabihi doonistiisa marka uu doonayo iyo dalabkiisa cilmiga barashadiisa uu doonayo in lagu kaalmeeyo lagu taageero bimaa amkana wixii suurooba lagu kaalmeeyo wa ta'allufu qalbi taalibi ardayga qalbigiisa in markaa la soo dhoweeyo oo lasoo dumo ta'allufku waa in lasoo jeclaysiiyo lasoo dumo oo wax infiraar ku ridaya iyo carar aan lagula dhaqmin ee soo dhoweyn iyo jeclaysiin cilmigii la jeclaysiinayo lagula dhaqmo wa an yakuuna samxan bitacliimihi fii rifqin iyo inuu noqdo mid waxa weeye dhibirsan yacni oo samaaxa iyo sahlanaansha leh baristiisa inuu ku markaa sahlan yahay fii rifqin si dhibirsanaani ku jirto ugu saaran yahay mutalatifan xaaluu markaa u dhimrinayo waa cibaaraad isku dhadhow waa samxi waa samaaxo badan yahay oo sahlis badan yahay barista uu barayana si dhimirsan buu u barayaa waana u dhimrinayaa oo waa u tudhayaa wa muxaridan lahu cala atacallum iyo inuu noqdo mid ku boorrinaya barashada uu cilmiga barto ou yidhahdo cilmiga ku dadaal maasha allahu fahmo fiican baad haysaa marka cilmiga halkaa ka wad ha ka caajisin maqaam fiican baad gaadhaysaa haddii cilmiga aad ku sabirto yacni tashriic iyo dhiirigelin uu ku sameeyo yacni cilmigiina ku booriyo wa yenbagii lahu waxa u haboon an yudakirahu fadiilata daalik inuu xasuusiyo fadliga uu leeyahay cilmigu fadliga cilmigu leeyahay inuu xasuusiyo waa laga yaabaa dad badani inay markaa adduunyada iyo shaqaysiga iyo xoolo in la dhaqdo inay aad ugala hadlaan laakiin wax cilmiga aad ugu xayaysiiya oo fadiiladiisa u sheega inaynay badiba la kulmin baa dhici karta marka fadliga uu cilmigu leeyahay waa inuu xasuusiyaa liyakuuna sababan fii nashaatihi wa ziyaadatan fii raghbatih si uu noqdo sabab ay ugu noqoto sheegistaa u sheegayaa ee firinfircoonida uu cilmiga ku firinfircoonanayo nashaadku waa firinfircoonida wa ziyaadatan fii raqbatih iyo dheeraad yacni jacaylkiisii uu sii jeclaanayey yacni dheeraad si ay ugu noqoto mid markaa yani ziyaado uu kula yimaado yani talab ziyaado ah iyo doonis dheeraadah yacni uu kula yimaado doonistuu cilmiga doonayay wa yuzahidahu fi ddunya waxaa kaloo habboon yudakirahu bay ku cadfan tahaye inuu ka zaahidiyo adduunyada ou yidhahdo adduunyadu yacni waxa weeye xaggeeda markaa ha u leexan oo shaqo iyo ha u hanqaltaagin ee ku dadaal cilmiga barashadiis wa yusaahidahu fi dunya iyo adduunyada inuu ka saahidsiiyo wa yasrifahu can irukuuni ilayha iyo inuu ka leexiyo adduunyada xaggeeda inuu u iisho iyo waliiqhtiraari biha inuu ku kadsoomo inuu ka leexiyo adduunyada iyo adduunyada inuu ku kadsoomo inuu ka leexiyo ou yidhahdo xagga adduunyada ha qaabilin dad fara badan oo xoolo badan lahaa baa jira xaggay ku dambeeyeen yaa dadkii cilmiga bartay cilmigoodii waa baaqi dadkii xoolaha badnaa xoolahoodii meeye xaggay ku dambeeyeen yacni waxyaalaha markaa ka qayb qaadanaya ka mid tahay inuu cilmigii ku dadaalo wa yudakirahu ana alishtigaala bilqur'aani uuna xasuusiyo mashquulka qur'aanka lagu mashquulo wa alculuumi asharciya iyo cilmiyada kale ee sharciga ah lagu mashquulaa huwa tariiqatu alxaasimiin kuwa go'aan leh yacni waddadoodii inay tahay sidaa waa inuu xasuusiyaa wa cibaadi illaahi alcaarifiin addoommadii ilaahay ee ilaahay yaqaanay waddadoodii inay tahay sidaa waa inu xasuusiyaa wa anna daalika rutbatu alambiyaa iyo inay taasi tahay yacni rutbadii bimacnaa derajadii iyo shaqadii nebiyada salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayhim ajmaciin oo nebiyadu cilmiga ayay baranayeen cilmiga ayayna nashrinayeen marka cilmigii in laga shaqo dhigto baa shaqadii ambiyada ah baa shaqadii ambiyada ah haddii waxa weeye qaarkood yacni waxa weeye kafaafka iyo qadarka adduunyada uga baahan yihiin hadday shaqaysan jireen yani markay shaqaysan jireen qaarkood nebiyada qaar yani qadarkay adduunyada uga baahan yihiina kafaafka dee camalkoodu wuxuu u badnaa yani cilmiga iyo cibaadada ayuu badnaa cilmi iyo cibaado ayaa waqtigoodii ay ku bixinayeen xataa qadarkaa kafaafka ay shaqaysanayeen cibaad ahaan bay uga jeedeen si ay cibaadada ugu kaashadaan iyadoo qudheeda cibaadadii soo gelaysa oo miday adduunyadii markaa ka daba dhacayeen ma aha miday adduunyo keedsanayeenna ma aha waa taa markaa nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam adduunyadii soo gashaa waa kaa kala farraqayey salaad casar buu maalin jiyay nebigu sala allahu aleyh wasalam markii salaaddii uu ka baxay oo uu salaamadnaqsaday ayuu markii dadkii wuxuu ku dhaafay si deg dega si deg degdegu dadkii ku dhaafay dadkii baa yaabay sida deg degdegee nebigu u baxay sala allahu aleyh wasalam gurigiisuu galay dabeed markaa uu soo noqday nebigu sala allahu alayh wasalam dabeed wuxuu arkay in nawcan maa ay la yaabeen dabeedna nebigu u sheegay sababta wuxuu uhi in yaroo dahaba guriga taallay buu yidhi in yaroo dahaba ayaa guriga taallay waxaan karaahiyaystay buuhi caawa markaa inay noo hoyato waxaan amraya in la kala bixiyo oo aan habeenku noogu soo gelin salaad casar baa la joogaa caawa inayna noo hoyan yani caawa si aynay ugu hooyeen ayuu nebigu u amreeyey in waxa weeye la kala bixiyo ciddaa intaasi ciddaa intaasi ciddaa intaasi waa saas wa yenbaqii an yaxluwa cala ataalibi waxaa habboon inuu waxa weye u naxariisto ardayga xunuwigu waa cadfiga iyo shafaqada waa tudhista uu turayo iyo naxariista u naxariisanayo wa yactaniya bimasaalixih uuna ilaaliyo ku dadaalo masaalixdiis iyo danihiis haddana ardaygu leeyahay kaactinaa'ihi bimasaalixi nafsi siduu ugu dadaalayo masaalixda naftiisa inuu ilaaliyo siduu ugu dadaalayo ardayga wax ka baranaya masaalixdiisa iyo danihiisana waa inuu ilaaliyaa wa masaalixi waladi iyo siduu ugu dadaalayo masaalixda ubadkiisa inuu ilaaliyo waa inuu marka masaalixda ardaygiisa inuu ilaaliyona waa inuu ku dadaalaa oo mushkila markay haysato yani mushkiladii waa inuu la tafaaculaa oo mushkiladii yani saamayn ay ku yeelataa hadduu wax ka qaban karo u wax ka qabtaa haddaanu waxba ka qaban karin yacni u qaadi karo u shafeeco qaadaa haddii kale waa inuu u duceeyaa yani shafaqana u muujiyaa wa yujri almutacallima wuxuu markaa marinayaa almutacallima kii cilmiga ka baranayey majraa waladi ubadkiisa meeshuu marinayuu marinaya fi shafaqati calayhi turista uu turayo iyo naxariista u naxariisanayo waayo waa bimanzilati waladi yacni kaa ardayga wax ka baranayaa yacni ubadkiisii oo kaleu la mid yahay waalihtimaami bimasaalixi xagga shafaqada uu u tudhayo ee u naxariisanayo iyo hamiga uu ku haminayo oo ku dadaalayo yacnii danaha marka ardayga uu ku dadaalayo waasabri calaa jafaa'ih iyo sabirka uu ku sabraayo yacni adaygiisa ardaygu waxaa laga yaaba waqhtiyada qaarkood dee inuu marka adkaado wa suu'i adabi iyo edabdarradiisa edabtiisa inay xun tahay oo kale inuu ku sabro haddee edabtiisa ay xumaato waa inaannu markaa odhan adigu markaa orod yacni laakiin waxa weeye hadduu toosin karayo waa inuu toosiyaa waana inuu u sabraa lacalla inuu ilaahay islaaxiyo aadaabtiisana wanaajiyo wa yacdirahu fii qilati adabihi fii bacdi alaxyaan waa inuu u cudurdaaro aadaab yaraantiisa aadaabtiisa ay yar tahay wakhtiyada qaarkood waa inuu u cudurdaaraa fa ina alinsaana mucaradun linaqaa'is waayo ruuxu waa mid loo bandhigay nuqsaanta waxyaalaha nuqsaamaha baa loo bandhigay laa siyama idaa kaana sagiira sinni waxaa ka xag jira oo wax la mida aanu jirin marka da'diisu yar tahay ilmaha marka da'diisu yar tahay dee caqligiisi waa yar yahay caqligiisu kuma filla waxaa laga yaabaa ashyaada qaarkood garasholaan inay uga dhacayso inuu isla quman yaha dhici karta marka waxyaalaha qaarkood garashalaan bay uga dhacaysa marka laa siyama idaa kaana sagiira sinni wa yenbaqii an yuxiba lahu maa yuxibu linafsihi min alkhayri sheikhii waa ku dheeraaday hadalkan waxaana khulaasada hadalku ku saabsan yahay qayb waynoo hadhaye waa in mucallimku u naseexeeyaa taalibulcilmigii kii qur'aanka markaa baranayey ama cilmiga markaa baranayey waxaana ugu horeeya ka qur-aanka baranaya waa inuu u nasteexeeya kitaabka ilaahay nasteexada loo nasteexaynayana waxaa ka mid a cidda baranaysa in la sharfo in loo nasteexeeyo in la irshaadiyo in loo tudho in la kaalmeeyo in la soo dhoweeyo yacnii in waxaweye loo dhibirsanaado yasiru walaa tucasiru wabashiruu walaa tunafiru yacni sida waxa weeye yacni nebiguba yidhi sala allahu alayh wasalam yasiraa walaa tucasiraa yacni waxaweye fudaydiya walaa tucasiraa ha adkaynina wa bashira bushaareeye walaa tunafiraa ha didinnina oo dadka ha caydhinninoo waxay idinkaga yaacayaan ha samaynina soo dhaweeya u fudaydiya yacni waxa weeye taysiirka ayaa waxa weeye la amraya in loo fudaydiyo in loo tudho in loo sahlo waxaana habboon inuu ku waaniyo oo xasuusiyo fadiilada cilmigu leeyahay cilmi iyo maal waxa fadli badan cilmi alcilmu khayrun min almaal cilmigu maalka waa ka khayr badan yahay waxaa la yidhi muxuu cilmigu maalka ka khayr badan yahay yacni cilmigu isagaa ruuxa ilaalinaya maalkana adigaa ilaalinaya waa mid cilmigu maalka waa ka khayr badan yahy muxuu kaga khayr badan yahay yacnii cilmigu wuxuu ku siyaadayaa in la bixiyo in la bixiyo ku siyaadayaa ku kordhayaa oo maalkii daahiran muuqaalka sida ka muuqata waxaa laga yaabaa inuu ku nuqsaamo xagga barakada iyo markaan laga eegin waa dhici kartaa bixinta laakiin cilmigu bixinta la bixinaayo waa ku siyaadayaa waa ku kordhayaa yacnii xisi ahaan iyo macnawi ahaan mid walba waa ugu kordhayaa waa ugu siyaadaya si aan loo dareemayn siyaadada uu maalku ku kordhayo bixinta yadaba waa soo aroortay maalkaba in bixinta uu ku kordhaaye ayaa markaa loo dareemayaa cilmigu inuu bixinta ku siyaadayo oo ku kordhaayo cilmigu waa xaakim maalkuna waa maxkuum oo haddii la yidhahdo hadda cilmi iyo maal iyo maa fadli badan ha la kala xukumo maxaa lagu xukumayaa dee bilcilmi baa lagu xukumayaa oo cilmi iyo maal hadday ishayaan oo labadooda la kala xukumaayo haddana labadii la kala xukumayo mid ka mida ah xaakim noqonaya miyaa haa mid ka mida ah xaakim noqonaya waa cilmigii fadaaisha cilmiga inay ka mid tahay isagoo cilmi iyo maal la kala xukumaayo in haddana cilmi lagu kala xukumo waxay ka mid tahay fadaaisha uu cilmigu leeyahy cilmigu waa baaqi noqdaa maalkuse waa dhammaadaa iminka tujaartii waaweynayd ee yacni markaa maalkoodu badnaa xaggay ku dambeeyeen qaaruun xoolihiisii meeye hata qur-aanka laynoogu sheegee wax ka baaqiya ma jiro qaaruun iyo kaba kaalayba yacni waxa boqorradii waaweynaa ee adduunyada soo maray ee xoolaha badan dhaqday xoolahoodii xaggay ku dambeeyeen waxba kama baaqi aha ka kaalay tujaartii waayo dhoway jirtay yaa lixdannadii iyo yacni waxay maanta xoolahoodii xaggay ku dambeeyeen qaar baa markaysaa maanta aan xoolahoodii waxba markaa wax nafdi ka baaqi ahayn waagaana tujaar waaweyn ahaa zamankaga soo wareegayna ma badna qaarna markaysagaa daaro magaalooyinka ku yaal yaalla ayaa ka baaqiya waagaana waxa weeye markaa uu calanwalaynayo yacni waxa weeye maal badan buu lahaa hadda bal culammadii eeg cilmiga lahaayee marka waxa weeye tobanka qarni ama waxa weeye markaa yacni saddex iyo tobanka qarni ama labiyo tobanka qarni ama tobanka qarni ama shanta qarni yacni laga joogay bal hadda cilmigoodii eeg cilmigoodii waa baaqi waa muntashir waa kaa markaa mar walba la taabacayo imanka imaamu nawowi xoole ma dhaqan ya caruur ma dhaqan ma guursan kutubihiisii waa taa beled walba lagu akhrinayo cilmi buu dhaqday cilmigu waa baaqi noqdaa maalkuna waa dhammaadaa marka shay baaqi noqonaya iyo shay dhammaanaya labada keebaad dooranaysaa labada iyomaad dooran lahayd ma shay baaba'ayoo dhammaanayo oo aan isagu baaqi noqonayn mise shay isagu baaqi noqonaya marka waxa weeye fadaa'isha cilmigu leeyahay aad iyo aad bay u badanta marka fadiilada cilmigu leeyahay waa inuu xasuusiyaa adduunyada waa inuu ka zaahidiyaa waa inuu cilmiga u ammaanaa yacni mashquulka qur'aanka lagu mashquulayo iyo cilmiyada kale ee sharcigaa lagu mashquulayaa yacni addoommada ilaahay ee rabbi garanaya waddadoodii weeyi ee xasmiga iyo go'aanka leh waana shaqadii ambiyada shaqadii ambiyada ha laga shaqo yeesho waxa habboon buu shiikhu yidhi inuu ardayga u tudho inuu u tudho u naxariisto habboon oo danihiisa iyo masaalixdiisa ku dadaalo oo dhibtiisu ay dhibto oo sida markaa ilmihiisa ugu dadaalayo kale waa inuu ugu dadaalaa hadduu waxa weeye ku adkaado ama aadaabtiisu ay xumaato waa inuu markaa u sabraa waa inuu u cudurdaaraa siduu ugu sabraayo ubadkiisu haddii ay qalad marka edabdarra a sameeyaan waa inuu markaa ugu sabraa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atubu ilayk